بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu bayaan اlaصli wmaa yajuuز an yakuuna asla wmaa laa yajuuز wuxuu baab u yahay bayaanu in la caddeeyo bayaanu اlasli asalka in la caddeeyo ila waxaan soo marnay qiyaasku inuu ka kooban yahay asal iyo farac iyo xukm iyo cilo inuu ka kooban yahay marka maalintii dhawaatii sheekhu ka soo hadlay uu soo sheegay inuu kasoo hadlay ciladii oo horey abwaabta hore uga soo hadlay baabu fii ibaat اqiyaas inuu kaga soo hadlay ka bacdina saddexda kale oo asalkii ciladii xukunka uu sharxi doono halkan marka wuxuu ka bilaabaya asalkii wuxuuna yihi bayaanu اasli in asalkii la caddeeyo iyo wama shay in la caddeeyo juus uu bannaan yahay an yakuuna aslan asal inuu ahaado wax looga qiyaas qaato weey isagu maqiis caleyh in noqdo iyo wama shay in la caddeeyo laa yajuusu aysan bannaanayn an yakuuna aslan wey inuu asl ahda aysan bannaanayn oo maqiisu calayhi aan noqon karin wey taasaa looga hadlaya lannu asalka shuruud baa loo xiraa shuruuddiina halkaan ka sheegsheegi doonaa qaar qaar kalena isaga tegi doonaa shuruuddaas kuwa waaweyn uu sheegay waxaa ka mid a inuu ku sugnaado eh, nas inuu ku sugnaado inuu ijmac ku sugnaado an yakuuna mutafaqan bayna maaa eh, khasmayn waxyaalahaasaa ka mid marka qaar uu sheegi doona kuwa ugu muhimsan iclam waxaad ogaataa ana alasla asalka kelimadda asl tastacmiluhu way isticmaalaan alfuqahaau fuqahadu way isticmaalaan fii amrayni laba arrin bay u isticmaalaan fii amrayni labada ku kooban laakiin waa ka badan yihin arrimahaas marka isticmaala axaduhuma waxaa weeye fii usuuli اadila adilada usuusheeda iyo asalkeeda ayay isticmaalaan wahiya adiladaasuna alkitaabu wالsunaةu wاlijmac wey saddexdaas ayagaa ayb ile qiyaaskii saddexda unbu ku dhismahaya usuushu marka waa saddexdan wey qiyaaskuna ayagaanu ku dhismahaya marka qaabka hadda adilada uu sheegay waa loo isticmaalaa wuxuu kaloo sheegi doonaa maqiis cali in loo isticmaalo waxyaalaha isagoo hadda sheegin waxaa ka mida ah oo loo isticmaalo asalka alqaacida alqaacida almustamira qaacidada joogtada oo weyn oo waxaa la yidhaha loo celiyo amsilada na waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaala daliilka oo sidiisa hadda isagoon daliil saddexdoodoo la isku daraya midna aan asaga aan ahayn waxaa loo mis asal oo loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa asalka maxalka naxalka shayga meesha wax ku soo arooreen walaslu waa la yihahda tusaale ahaan khamrada waxaa lagu dhihi alaslu baa lagu ohan way waxyaalahaso dhan loo isticmaala marka labadan hadda buusheegugaw marka waxaa weye axadumaa waxaa weye labadaas fuqahadu isticmaalaan nusqa qaar baa waxaa ku qoran meesha hadda fii amrin inaga noo yiri fii mawdicayn fii mawdicayn nusqa qaar baa ku qoran axadumaa waxaa weeye fii usuuli adila adilada usuusheeda iyo gundhigyadeeda loo isticmaala wahiya alkitaabu wasunnatu walijmac wa waxayna yidhaahdaan fuqahadu iyo usuuliyad waxay yidhahdaan hiya alaslu taas ayada asala wey hiya alaslu saddexdan hiya alaslu wey wamaa siwaa dalika intaa wixii ka soo hara saddexdaa wixii ka soo harana oo min alqiyaas ahaaday wa daliil اkhitaab ahaaday wa faxwi اkhitaab ahaaday macquulu اlasli wey asalka wixii laga fahmay saddexdaa wixii ka soo haray maadaama lagu yidhi hiya alasl lagu yidhi wixii ka soo haray oo qiyaasku ka mid yahay oo daliil khitaab ka mid yahay daliil khitaab iyo faxw khitaab iyo kuntu waan soo marnay macquulu اlasli baa la asalka wixii laga fahmay baa la yidhahda kuwan mafhum mukhaalaf iyo muwaafaqo iyo waxaas oo dhan iyo qiyaaska iyo waxaa lagu leeyahay waa wixii laga fahmay usuushaas iyado marka macquulu macna wey kuwan ma qaar waa laga inaad ku aragto aladilatu hiya alkitaab wasunna walijmac wa macquul macna macquul macna inaad meela qaar ku artale macquul macna marka hadaad aragto wax alla wixii ka haray saddexdaasa laga wada la soco yayse kuu dhuuman macquul macnana muxuu ah waxaa naqaana anagu alkitaab wasunna walijmac walqiyaas baa naqan macquul macna macnihii laga fahmay saddexaas alkitaab wasunna walijmac ijmac wuxuu ku fadhiyaa nas mujtahid ku fadhiyahay wixii laga fahmay waa macquul wey macquulka kuwa laga fahmay wey kaloo laga yaba inaad aragto sidii soo marnay maalinta lugedo kale istidlaal inaad aragto alkitaab wasunna walistidlaal inaad aragto ina waa laga yaaba ayb wuxuu ku yidhi waqad bayantu waan caddeeyey haadaa hawshan ayada waxaan ku caddeeyey fi lmulakhasi baan ku caddeeyey wey fi ljadal almulakhas qad bayantu waa caddeeyey haadaa hawshan waa sharxay wey horena kitaabka waa nagu soo maray waxaan ku caddeeyey fi kitaabka l almulakhas fi ljadal midkaan asaga marka inta badan hadda dadku ma haystaan ma haystaan mana isticmaala kitaabka la haysto oo hadda la isticmaalo oo la akristo waxaa weeye almacuuna fi ljadal almacuuna fi ljadal waana yarya kaas wax yar wey kaas wey wuxuu ku sheegay oo kuuska ah oo kan la eg buu waxa weye haddana soo khulaasiyey markaasu wuxuu bixiyey almacuuna kii kuu kaalmeynayay fi ljadal jadalkii qaabka loo niqaashay dood qaabka loo dhiso qaabka qofka ah, khasmiga ood la doodayso warkiisa loo dhegaysto akhtaadiisa loo soo saaro looga jawaabo adig lataad isu ilaaliso taas maxaa kaas marka waa yaryahaw kitaab iska yar wey laga yaaba inahanba dha boqol safxa meelaas musa gaara ma boqol safxa ka wenya adigu taxqiiqisa hadii la daro boqol iyo lix meelaas mu gaara laga yaaba marka kaasaan ku caddeeyey wey wathaani midka labaad waxa weeye yastacmiluunahu way isticmaalaan waa ugu dhaqmaan yastacmiluunahu damiirkeeda waxaad u celinaysaa asalkii macnaa yastacmilu fuqahaa weeye waxay isticmaalaan hu asalka waxay u isticmaalaan fii shay may u isticmaalaan alladii shaygaasoo yuqaasu looga qiyaas qaato calayhi dihigu waa maqiisu calayhi markow marka midka annaga naquseeyo midka annaga naquseeye waa kanaawo ayb maxaa la yidhahdaa mukhaalifu lilusuul waxaa aad u celceliyaa kitaabkan hadda jaamacadahan lagu daraaseeyey ardaydan u u dhibaa laga yaaba ninka la yiraahdo ibnu rushd kitaabka bidaayat mujtahid wa nihaayat muqtasid Eh, hadda shuruuxu leeyahay baa soo baxday alxamdullah wax badan ba hadda fuudaaday waayahan waagi hore waa la jawa moog ma indhuhu ka dhacen sheekh laakin eh, hadda wax badan baa fuudaaday alxamdulillah shuruuc baa soo baxday nadmigiisi baa soo baxay oo la sharxay waalid muqdisho aan joogo waxaa la ii sheegay baan tegey waxaa la ii sheegay inuu nin soomaali u nadmiyeyba eh, bidaayatu mujtahidka marka xoogaa oo la tilaabsanaya hadda laakiin ninka sexdaa sicida bedala ah, meesha hala fadhiyo codkeeshan baad leedi daayib meeshan laynkugu imaana meesha isaga kacago almuhim waxaa la yidhahda ad wax badan marka alusuul ba aad u isticmaala alusuul hada mukhaalifun usuulun muwaafaqun usul usulshu marka maxay tahay alkitaab wasunna walijmac way weligaa la soco marka yastacmiluunahu fuqahadu waxay isticmaalaan fi shay aladii yuqaasu caleyh bay u isticmaalaan oo maxaa leeyaha maqiisu caleyh ama almaxalu lmushabahu bihi maxalka waxa lagu shabahaya almaxalu lmushabahu bihi iyo almushabaha mushabahu bihi waa taqaanaa iyo wejhu shabi eh, shabi iyo maxaa la yihahda aadaatu tashbiih afartaasuu lahaa rugni marka almushabahu bihi maxalka wax lagu shabahayo iyo maqiish calayhi labada loo isticmaalaa wey tusaale kalkhamri weeye sida khamradoo kale waxaa la yidhaahdaa aslun bay waxay u tahay linabiid wey nebiidka oo ahaa biyo lagu daray timir lala dhigay ama zabiib lala dhigay cinab lala dhigay oo haddana xoogaa la cabo hadhow markay qaboobaan maxaa la yidhahda isku isku milmaan la cabo kaasay asal u tahay wey oo khamradu waa asal waa meesha wax looga qiyaas qaadanaya ayadaa xukunka ku soo arooray inama alkhamru walmaysiru Eh, wlazlaamu rijsun min camal shayطaani fajtanibu ayadaa la yiri hiy asl marka nabiidkan marka aan la ordayno lena xaaraan wey xagge u celinaynaa oo asal ah oo gundhigu ah oo jiridu ah waxaa loo celinhayaa khamra loo celinhayaa marka w kalkhamri aslun waxay asal u tahay oo loo celin weeye hadhow oo gundhigii asaas u noqonaysaa linabiidi cabitaankaas nabiidkaaw iyo wlburi in la kasriyo linabiidka lagu cato wlburi burkiina maxaa la yidhaha aslun wuxuu asaguna asal u yahay weye lilarusi bariiskii wey arus in la yiraahdo oo la fadxiyo iyo urzi in la yirahdo labadaba maxaa waa la isticmaalaa urzi in la yirahdo arzun in la yirahdo labadaba la isticmaalo marka burku muxuu yahay burkuna asal wuxuu u yahay iyo gundhig iyo marjici meel wax loo celiyo u noqonahayaa bariiska aruskii buu noqonahayaa oo maxaa dhacay burka dee waxaa ku soo aroray xadiis baa kusoo ortay ribada woy alburu bilburi walxindatu bilxindati washacir shacir watamru bitamri baa la yiri marka ayada waa asal waa meesha nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu naska ku tilmaamay oo caddeeyey kabacdi wax alla wixii ciladaa kuwaa laga helo waxaa weeye waa loo celinhayaa kuwaana waa gundhigii asal bay noqonahayaan kuwa kalena waa celinaynaa oo ciladii maxaa burki wixii laga helay sida bariiskii oo kale ninkii isku waafajiyay cilatu tucmi baa ku jirta tacaamim isku waafajin ninkii isku waafajiyana cilatu maxaa layihaha kaylna wuu isku waafajin ninkii cilatu lquud iyo eh, eh, maxaa la yihahda idikhaar isku waafajin wuu isku waafajin mid walba laga helaya mid walba waa laga helaya ayib xadiista dee ribada ku timid oo waxaa loo yaqaanaa ah, alacyaam sita almansuusa oo ah kuwa ribadu ay gasho oo mansuuska ah waxyaalaha loo xujaystay buu ka mid yahay qiyaas mafhum cadad inuu xujo yahay inuusan xujo ahayn wadaadada dalisada ka mido ah. waxaa le mafhum cadad xujo ma aha oo maxaa dhacay meesha nebiga alay slat slam wuxuu sheegay lix buu sheegay kabacdina waa sii qiyaasanayna waa sii wadnaa mafhum cadadkuna wuxuu keeninayaa in la yidhaahda lixdaa lama dhaafi karo maadaama la sheego mansuuso ay tahay lama dhaafi karo marka waxaa looga jawaabay oo wadaadada mafhumulcadadkun xujaya qaba waxay uga badbaadeen waxay dhaheen nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu u sheega midaanu waa midii kordhinta ahayd maaha tanqiiskii tan waa kordhin marka koowaad labo waxa nebigu wuxuu u sheegay kuwan u tansiisiyey liannaha kaanat maxaa le wa acdam fii waqtihi wey waqtiga wixii la cunayay oo la haystay bay ahayd laakiin amaakinta kale oo ama shaam ama yaman ama maxaa la yidhaahda ii sheegay ama xabasho ama ciraaq ama hindiya waxyaal laga isticmaalayo ayagoo kal raashina nabigu sheegu marka cilada halkaan maxaa la yidhaahdaa waa licacdam maxaa la yihahda waa anaha mawjuuda buu isticmaale uma isticmaale inay tahay eh, intaa bas inay tahay nabigu uma isticmaale marka waa la badin kara cilada wix laga helo almuhim waan garana marka hadda midaan waa mansuusa burku waa mansuus beriskana waa loo celinahayaa intaa marka wuxuu kaga hadlay asalka waxa loo yaqaano asalka waxa loo yaqaanay amiladiisii ayuu kaga hadlay wey wejiyada loo isticmaalo wejihul isticmaal asl ayuu halka kaga hadlay hadda wuxuu raa inuu tacriifiyo wuxuu ku yidhi xadkiisu waxaa weeye maa curifa wixii la gartay xukmu xukunkiisa waxaa laga gartay bilafdin lafdi baa laga gartayoo tanaawalahu taabtigu marka qaar waxaa ku qoran bilafdi iyo tanaawalhu ya la geliy tanaawalu la geliy saasaa ka ficnaan in la marka maa curifa wixii la gartay weeye xukmuhu xukunkiis baa la xukmuhu xukunkiisa asagu lahaa baa la gartay waa asl la soco bilafdin baana laga gartay weeye tanaawalahu iyo tanaawalu taabanayo lafdiga asaga ku dhacay oo markii la yidhi alburu bilburi la yihi lafdiga asagoo nabig alay sl ku dhawaaqay xukunkiisa waa laga fahmayo inuu maxaa la yihi riba ay gelayso oo la kala badin karin xukunki marku asaga laga fahmayo maa curifa la gartay xukmuhu isaga xukmisa waxaa laga gartay maxalaalba xukmigooda maxalaalba maxaaraamba makaraaha ma mubaaxba xukun halkaas laga gartay bilafdin baa laga gartay tanaawalahu iyo tanaawalu taabanahayo taas waa wejina wejiga xoog badan saxiixaw lafdiga markii lagu hadlo ayaa laga fahmaya xukunkiisa inuu xalaal inuu xaaraan yahay aw ama ma ahane ma curifa wixii la gartay wey xukmuhu xukunkiisa waxaa laga gartay binafsihi isaga laftiisa laga gartay markii saa loogu hadlayba asaga waa laga gartay xukunka wuxuu ahaa laftigiisaa laga garanaya alburu bilburi markii lagu yiri xukunkii markiiba waad garanaysaa isaga daliil kale u raadi mayso bimacnaa marki lagu hadlo l alburu bilburi in la yidhi war burka xukunkiisu muxuu yahay daliil kalood ka raadinayso khaarija ma jira sheekh maxaad ka fahamtay nafsu waan ka fahmay iskaan ka fahmay inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay ribageliis ribagelin marka maa curifa xukmuhu binafsi laga gartay wa qaala bacdu asxaabina waxay ka horaa marka yaa inta badan dee la isticmaalaa maa curifa xukmu bilafdin yatanaawalahu waqaala bad kan dambana waa iska caadi wax dhiba maale waqaala bacdu asxaabina waxayna shaaficiyada maa curifa wixii la gartay bihi asagaba la gartay xukmuhu xukmu hayrihi laga gartay maa curifa wixii la gartay bihi asaga lagu gartay xukmu hayrihi shay kale xukunkiisa asaga laga gartay oo maxay tahay meesha la soco asal iyo farac baa yaala weliga qalbiga weyna ku jirta meesha asal iyo farac baa yaala asalka xukunkiisii lafti asaga shamliyey oo taabtay baan ka fahanay ama asaga binafsi baan ka fahanay qaab kale haddana qolo kale u tacriifan waxay dhaheen asalku waxaa weeye shayga xukunka xukunkiisa lagashay kale xukunkiisa asaga laga fahmo shay kale xukunkiisa baa waxaa laga fahmaya asaga shayga kale marka xukunkiisa la fahmay muxuu yahay ah, farca la soco farac xukunkiisa xagee ka fahmayna ma xukun gooniyo oo wataa jir oo la imaanaya maya asalkan ka fahmayna markaan farac helno oo masala nagu timaado oon rogrogno xukunkii awal hore u yaallo asalku watay ayaanu ka fahmaynaa oo soo jiidayna iyada ku dhejinayna ku suntayna hadduu xalaal aha xalaal ma ku suntayna hadduu xaaraan xaraam ma ku suntayna hadduu karaay karaa ma ku suntayna waa xagee ka soo jiideen asalkan ka soo jiidnay marka xukunkii farcu u lahaa waxaan ka fahnay oo na siiyey he baan ka fahnay taasu marka tano waa iska maxali xoogaa qananaf weeye maa curifa wixii la gartay weeye bihi asagaba xukmu hayri shay kale xukunkiisa kii laga gartay baa asal la yidhaahdaa weeye oo asagoo kundhigu noqday wuxuu ku yidhi shiraas waa radinaya minka asaga raalli kama noqon waana sax in la radiyo wahada laa yasix lakin ujeeda wahada laa yasixu midkan ma asaxaayo maxaa dhacay liana alahmaana lacagaha لأن الأصناan waxyaalaha qaaliga asnaanta qaaliga lacagaha iyo dahabka fidada alasnaan hiy اfidaة wاdahbu dahabka fidada ayaa la yihaahdaa aصlu wa aslu meesha hadda asnaan ana noo qoran nusa qaar waxaa ku qoran iimaan baa qoran waa khaطأ marka w iimaan baa qoran daana maaa noo qoran marka asnaan sideennana saxw marka whaadihi maaa l whaada warka laa yaصix ma asaxaya by لأna اasnaana waxyaalaha qaaliga oo lacagta iyo dahabka fidada ah dahab iyo fida aصlu wa asl madax banaan weeye riba riba inay gelayso asal weeye riba gelayso asal la yaqaano wey oo bur iyo bariis iyo mwaaa bur iyo xindo iyo milix mid looga qiyaas qaadan maayo iyo timir iyo eh, sabiib iyadaa asal madax banaana wa in lam yucraf yaanba la garani bihaa asmaanta yaan lagu garan xukmu hayrihaa shay kale xukunkiisa ayada yaan lagu garane waa asal madax banaan hada shiraas muxuu koraa inuu ku yidhaahdo ogaa niqaash markay weligaa soo gasha meesha waa wax in la niqaasho masaladu waa adkaataa laakiin markaa cid lala niqaashina caadi loo sheegay inta badan waa jilicsan tahay weligaa la soco hadda waxyaalaha markuu niqaashayo o dhan xooga culays baa ku jiro muxuu hadda muxuu rabaa inuu ku yiraahdo muxuu ku rabaa inuu ku yirahdo asmaantu lacagta iyo fidada fidadii ila fidadii lacagta fidadii waxaan leeyahay dahab iyo wax lagu gadan jiray ha la xirto ha la isku qorxiyo xalad ha laga dhigo guriga ha lagu sharxo seef ha lagu waxaysto weel ha lagu dhaldhalaaliyo hee koolada faras ugu fuliyo geel ha laga dhigo wixii ha laga dhigo haddana waxay ahaayeen hee waxaa leeyahay wax wax lagu kala gato ayay ahaayeen asnaan sidaasa loogu bixi marka waa samano waa lacagu waxyaalaha kaloo marka gadaal ka yimid ama fidaha loo bixiyo ama dahaba loo bixiyo ama warq ha la yihahdo wixii la rabaa la doolarka iyo hadda iyo lacagahan iyo shilinka iyo waxaas iyo yeenka iyo wixii la tiraahdo iyo faranku waa waraq waa waraaq wey waxayna ku qiimaysanyihin hadda dowladda lacagta u taalla ee waal bangi wax la yiri wax la yiraahdo iyo dowladdu kaydka ay haysata ayada laftigeed waxaas wax lagu qiimeeya Ah, maxaada soomaaliya lacag u yeelan la-ad oo lacag loo samayn la-ay waa inaad fahamto cillada ku jirto maxay tahay cillada ku jirto waa inaad fahamto oon lacag loo samayn karin waa inay deymaha bixiso oon deyn lagu lahayn aaniyan waa inay kayd leedahay waraaqdan iyo lacagtan la isticmaalaya waa inay kayd leedahay iyo marjic iyo awood waa inay leedahay haddaysan lacag lahayn dowladdu hadda cabdilshideeyan ta tagtay yaad waraaq noo soo samaysay waxay taraysa marka ma jiro waay taraysa ma jir waa inuu waraaqdan ku qaymaysan tahay kayd ay dowladdu leedahay kuqaymaysan yahay almin hawsha hawl ikhtisaad ku saabsan ragna wadaadadana ikhtisaadka iyo waxyaalaha noocaaso casru alcawlama walikhtisaad wakada wakada baa lagu jira hawlahaas waa inaad akhridaan oo ilmaam aad u leedihiin waa muhiim si kasta ahaatee wuxuu rabaa hadda inu ku yidhaha marka ahmaan iyo lacago wey ayagu maad marka ay ayagu asal ahaan ay riba gasho hee cid kale oo wax oo ahmaana oo wax lagu gato oo kuwan maxaa la yidhaahdaa xukunka iyaga ku jira looga qiyaas qaadanayo fidadii dahabka ma jiro shiiraas dee waktigu joogoy waktigu jooga maxay ahayd addahab walfida wax lagu kala gadanahay shay kaloo wax lagu kala gato oon leenahay ribaa gasha oo xaggeed ka keenteen xukunkiisa waxaan uga qiyaas qaadanaynaa hee fidadii dahabka ma jiro buui marka cilla qaasir waa iyaga ma dhaafto buu inu ku yihao sida aan u lahayn burku waa asal beriis baan helnay burkaan uga qiyaas qaadanaynaa tanuma aha buu ku yidhi cilladan lacagnimada ayaga ma dhaafto oo wax kale oo qaaliya wax lagu kala gato ma jiro gabacdi waa la helay jawaahir iyo dhagaxyo iyo deemon iyo maas iyo maxaa la yihahdaa he cobra iyo waxaasoo dhan waa la helay wax lagu kala gato waraaqahana la sameeyey marka hadda waa jirtaa hadda waktigan markii la yihahdo cilada waa la jiidi karaa oo ayaga ha lagu celiyo marka cilada hadda waa la heli karaa cilada waa la heli karaa lakin isagoo diiday wahada laa yasixu ma asaxaya bu ku yidhi lianna ahmaana lacagaha weeye aslun waa asal madax banaan fi riba ribada maa in riba laga helo maxaa la yidha wain lam yucraf yaanba la garani biha asnaantiilyaan lagu garan fidadiiyo dahabke xukmu hayriha ayada shay aanan xukunkiisa ayada yaanba laga garan laakiin hadda ashyaadani jooga waraaqaha waxaa wey ribaa gelaysa waana loo celinaya waadna la socotaan de sagaashamaadkii sideetamaadkii iyo dood adag caalam islaamiyaa ka dhacday wax alla waxaan waraaqaha waxaa la yihaha riba ma gelaysa mise ma gelayso wadaada ciidankamada ah waxay soo istaageen riba ma gelayso isku bedelo doolarkii shilinka kala badso keymada kala badso waxaa la yihaha lanno kenya manida lafta hadaad isku gadayso ama shilinka aad isku gadayso waxaad isku gadaysa laftiis waa inaa lakala badin daadaa marka waxay dhaheen waa lakala badin karaa sababto riba ma gelayso nin baa wuxuu ku yidhi nin waxaan wataa kun shilin baan wataa oo shilimaan ah kun shilin oo shilimaana baan wataa ayib eh, anigu waxaan caqlihaystay oo nin weyn soo noqday oo wax garanahaya iyadoo eh, boqolka boqolka shilin oo soomaaliga boqol iyo soddon kenya mana lagu sarifaayo boqolka shilin oo soomaaliga boqol iyo soddon kenya manayo lagu sarifaayo oo shilinka soomaaliga u dheeri boqolkii soomaaliga u dheeriyay soddon dheeryahay waa caqlaystaaradu dadku hadda waxaa laga yaaba ogta dadka maskaxda waa ka wareertay sheekh waxay u qabaan soomaalidu in sidaan hawsh ahaan jirtay war hawshaan maan go-oyn meel laga soo tegey baa jirta meel laga soo tegey baa jirta sheekh almuhim maxaa la yidhaahdaa e, markaad isku sarafinayso ku yidhaha boqol birahan wataa oo qadaadiica waxaan rabaa inaad ii sarifto wuxuu ku leeyahy waxaan ku siinayaa sideed boqol oo waraaqa ama boqol baan waxaan ku siinahayaa sagaal boqol baan ku siina waraaqa boqol baan kaala haray wax waa ku dhibeen oo qaadi weyda sooma ma banaanta soma banaana laa yajuus lacagta waa lacag isku lacag gooye adiga marka maxaa la rabaa shimla aan meel iska dhigo maalin ba labaatan iyo soddon iyo konton wax ku gado si <laughs> aan lagu baksin ribana kuu taagan hadda adigu maalin intaad xoogaa qaato wax ku gado maalin kaar ku gado maalin ku qadee maalin maxaa la yidhahda gaari ku dhaqo adigu ku saco wey almuhim waxaa weeye eh, wadaaddaa waxay dhaheen ma gelayso waxyaalahan awraaqda ma gelaysa riba ma gelayso laakiin saxiix waxaa weeye in looga qiyaas qaadanayo dahabkii fidada ayna gelayso ribana ay gelayso weeyaan ka socon fasl taa marka tacriifkiisi ayuu sheegay midkuu raalliga ka noqdayna hadda waa kuwa hormariyey kuwa diidanaana wuu radiyey shiraasi weeye ayib laakiin midaan hadda uu radiyo asmaanta inaysan maxaa la yidhaha cidka looga qiyaas qaadanayo aysan jirinin waxaa weeye waqtigan annagu aan joogno waxaa weeye wadaadada hore oo na yidhi wa qaala bacdu asxaabina maa curifa bihi xukmu gayrihina yidhi waana anfacday aan anfacday oo dee hadda lacagahan kale iyo waxyaalahan la yaacinahayo halkaasa loo qiyaas qaadanhaya fasl waclam waxaad ogaataa hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo fasal muhiim oo ah asalka maxaa lagu gartaa wixii waclam waxaad ogaataa ana alasla asalkii qad yucrafu in la garto binasi adila in lagu garto aayad qoran xadiis in lagu garto wa qad yucrafu in lagu gartaa laga yaabaa bilijmac ijmac inaad ku garato oo ijmaca wuxuu ku qatumay uu mustanadka hana adigu aadan helin laakiin culummadu ay kuu sheegaan oo ku dhan hada huwa alasl ay ku yihahdaan famaa curifa wixii lagu gartay binasi nas wixii lagu gartay fadarbaani waa laba nooc weeye fadarbaani ee nowcaani wey darbun mid wey nooc weeye yucqal waa la fahmaya macnaahu macnihiis waa la fahmahaya wa darbun noocna laa yucqalu lama fahmahayo macnaahu macnihiisa la fahmi mahayo weeye macquul macna maaha w mutacadid w macnaha saas wax ku jiro cilada lama garanahayo famaa shaygii buu ku yidhi laa yucqalu aan la fahmaynin w macnahu macnihiisa aan la garanaynin ka cadadi salawaat salawaadka maxaa leeyahy cadadkoodaoo kale inay shan salaadood yihiin iyo ragcaadkooda iyo awqaaddooda waxaasoo dhan wey iyo wasiyaami iyo soonkii iyo wamaa ashbahahumaa wixii shabaha salaadaha iyo soonka wixii shabaha laa yajuusu ma banaana alqiyaasu qiyaas qaadasho caleyhi loo qiyaas qaato ma banaano howlahan ciladooda ma fahmayno cadadu salawaad maxaa shan looga dhigay oo lix looga dhig waay maxaa afar looga dhig waay maxaa ragcaadka loo kala duway maxaa awqaadda loogu qeybiya howlaan fahmi karno mahow ramadaanka maxaa loogu qeyday bishaan iyadaa maxaa loogu qeyday soddon maxaa looga dhig maxaa looga dhigi waay sideed iyo labaatan maxaa toddobiyo labaatan looga dhig waay maxaa soddon iyo dhowr looga dhig waay howlaan waan fahmi karno mahow marka laa yajuusu eh, alqiyaas calayhu lana alqiyaasa buu ku ciladu waatan maxaa loo diida lana alqiyaasa qiyaas qaadashadu eh, oo labada shay aad jin isaga dhigto isgarab qiyaasku waa labada shay inaad jin isaga dhigto isku fiirisee laa yajuusu ma banaana ilaa bimacna cillo wey ilaa bimacnan ee cillo weeye ciladaas macnahaasoo yaqtadii keensanahaya alxukm xukunka keensanahaya waa inuu jiro qiyaaska macna waa inuu jiro iyo cilo macnahaasi ciladaasoo keensanaysa oo dalbanaysa oo codsanaysa alxukma xukmka meesha lagu dhejiyo ciladu waxay ku leedahay war asalkan waxa ku jira waxaa weeye baa waxaa laga helaya shaygan cusibe ku dheji go-aanayn bay ku leedahay laba shay waa isku mid a xukma kala duwane marka macni bay codsanaysa oo dalbanaysa macnina meesha ma yaal haddii la fahmi waayo hadda qiyaas ma suurtagelahayo لأنa القyاaس laa يجuuز ma banaano wey إlا بmacnan ee cilatan wey ydii keensana macnahaas yktadii keensanaya alxukma xukunka keensanaya xukunkaas xagee la geenaya yktadi macna xukmi weeye man ukunarcu keensana cafan macnihii farcu keensanaya oo loo jiida ilaa maqiis caleh loo jiida faidaa lam yucqal haddaan la fahmin dalika kaas oo macnihii haddaan la fahmin faidaa lam yucqal dalika almacna macnaha asaga haddaan la fahmin ee lam yasix ma asaxayo alqiyaasu qiyaas ku asixi maayo macnaha haddaadan fahmin xukunka codsanaya xukunkii maaa farca weeyena la soco qiyaas ma asaxayo haku qalday meeshaa warkiisu waa cadaaday ama maa yucqalu macnaahu fadarbaani buu ku yidhi midka macnihiis isaga la fahmaya fadarbaani laba nooc wey darbun nooc buu yidhi yuujad waa la helaya macnaahu macnihiis waa la helaya fii hayrihi shay arsamal baa laga helaya isaga macnihiisa markaad fahanto ashyaa kale baad hadhow kuu imaanaysa oo macnihiisoo kalena aad ka helaysa waa iska dhib yarta markaasaad ku dhejinaysaa wa darbun noocna laa yuujadu la heli maayo macnaahu macnihiisa la heli maayo fii hayrihi isaga hayrkiis laga heli maayo macnaha asaga aad ku ogaatay meel kale ood hadhow ka helaysa ma jirto kan marka maxaa loo yaqaanaa alcila laazima wاlcila اqaasira baa loo yaqana kutub usul fiqi waa muhiim hawshaas waa inaad qorataan maxaa loo yaqaanaa alcila اlqaasira ama alcila laazim macna laazim baa loo yaqana ma dhaafa meesha halkiisaa ma dhaafi ma gudbin karti ma jiidi kartid marka cilada maxaa loo qaybiyaa cila waxaa loo qaybiya almutacadiya alqaasira baa loo qaybiya tan marka halka uu ka hadlayo leeyahay wadarbun laa yuujadu macnahu fii gayri waxaa weeye alcila laazima almaqaasir mida loo yaqaano famaa maxaa la yihahda shay imikuni laa yuujadu aan la helaynin macnaahu ama darbigii famaa darbigii wey laa yuujad aan la helayn macnaahu macniis aan l fi hayri aan laga helaynin laa yajuusu ma banaana qiyaasu hayrihi inaad uga qiyaas qaato hayrkiisa calayhiisa uga qiyaas qaato mar haddaan macniisa meel kale laga helay inaad uga qiyaas qaadato ma dhacaysa wey liannahu macnahan meesha ma dhaafo weeye mana gudbahayo ayib wamaa yuujad wixii la helay waa iska dhabiiray midkaan wamaa yuujad wixii la helay macnaahu macnihiisii la helahayo la fahmahayo fii hayri asiga hayrkiis laga helahayana jaaza waa banaan tahay weeye alqiyaasu calayhi in loo qiyaas qaato waa banaan tahay mar haddaad macnihii shaygan lagu ogaaday meel kale aan ka helayno maxal kale aan ka helayno waa bannaan tahay in macnahaas maxaa la yihahdo looga qiyaas qaato asaga looga qiyaas qaato macnaha kalena oo cusubna xukuna si waa bannaan tahay waa bannaan tahay hawsha wax dhiba male wey shuruud buna hadda leeyahay shuruudii sidii waxaan baad fiirfiirin wey shuruuddaas ayada baad fiirin asalku shuruud buu leeyahay farc shuruud cidladu shuruud xukmu shuruud shuruudan baad fiirinaysaa laakiin macnihi waad heshay sawaan waxaa siman weeye sawaan waxaa siman oo jin ah kaana ahaayee maa warada wuxuu ku soo aroray biha asagaba annasu maa warada bihi nasu oo ah asalka wey hadda la soco mujmacan mid lagu ijmaacay mid lagu kulmay oo culimmadu waxay ku ijmaaceen macnahan asalka ku jira waa mujmac ciladu waa midaan ayadaa khilaaf kama jira dhamaan mujid waa isla ogolyihin sawaan waxaaseen maa kaana wuxuu ahaaday wey asalka wey maa kaana asal wey xataa laga hadlay warada uu ku soo arooray bihi asagaba annasu nasku ku soo arooray ila hore wuxuu kuu soo yiri waclam ana alasla qad yucrafu binas kuma soo dhihin taas ku hadlaya liannu asalka waxaa dhici karta marka qaarkood mukhtalaf buu noqonaya ad waxa leedahay asalkan cilis waatan odaad baa kaa diidaya mid haddiiba ku kala jabay qole waxay leeyihin macnaha cilada ku jirta asalka waa tan wadaadina waa diidaya hadda wuxuu rabaa inuu ku yihahdo khilaafka dheg jala khawsan haddii macnaha la helay muhiimaddu waa hore u soconaysa wey sawaan waxaa sima wey oo jin ah kaana ahaa yaabe ma asalku haadee warad oo ku soo bihi asaga annasu ku soo arooray mujmacan mid lagu ijmaacay calaa tacliilihi annahu mucallal inuu la cileeyo oo macquulu macna yahay mid lagu ijmaacay ha ahaato haye aw mukhtalafan fiihi ama mid laisku khilaafay wadaadad baa ku kala jabay shaaficiya meel bay martay maalikiya meel bay martay xanaabila meel ka booday daahiriya meel ka booday waxaa wey waxaaso dhan dheg jalakawsin ay oo mukhtalifan fiih wuxuu ku yii maxaa la yiahdaa maxaa la yihahdaa mukhaalifan mid khiyaasahay mid khilaafahaya mukhaalifan mid khiyaafay sidoo kale waxaa la mida wey mukhaalifan mid khilaafaya liqiyaasi usuul usuushu waxay keenaysa qiyaaska usuushu ay keenaysa usuulna maxay ahayd alkitaaba wasunna walijmac hadda la soco weliga qalbiga hayse ka bax usuushu waxay keenayso mid khilaafsan ow ama maahane muwaafiqan lahu maxaa la yihaha asa usuusha mid waafaqaaya ha noqdo usuusha mid waafaqaaya mid karu ha noqdo muxuu hadda inuu ku yihahdo asalka asagoo nasku kutusaayo mujmacan inuu yahay iyo mid laysku khilaafay inuu yahay wax kala qaadida male wax waa loo qiyaas qaadan karaa haye sidoo kale mukhaalifan lilusuul usuushu inuu khilaafsan yahay oo usuushu khilaafaya maxay tahay wixii kitaabku kutusahayey sunadu kutu ijmaacu kutusahayey yaa mararka qaarkood waxaad helaysaa wey macnaha ijmac wuxuu kutusi lahaa markii la fiiriyo maaha ijmac inuu khilaafay laakiin nusuusta adilada kitaabka iyo sunada ila ijmac wuxuu ku qotamaa maan nirin daliil buu ku qotamaa alkitaab wasunna waxay kutusahayeen adiladu meelsha u badnayd hee baa waxaa ku imaanaya mararka qaarkood macne iyo xadiis iyo aayad macnaheed hee oo khilaafsan khilaafsan markaas waa nin nusuustii qawaacid shariica ah waxay ku socotayba macnahan waa khilaafsan yahay ha khilaafsanaadeen laakiin daliil baa kutusay la soco daliil baa kutusay qolada marka axnaafta rag baa diidan waxay ku leeyihin macnaha noocaasoo lugtoolka laangaabka he waan kala tuuraynaa waa awilaynaa waxaan ku awilaynaa he adilada badan baan ku awilaynaa diidayg laakiin wadaadku wuxuu ku leeyahy shaafiye jamaahiirtu ay qabaan jumhuurtu ay qabaan waxay ku leeyihiin maya kan asaga ah lugtoolba ha ahaado laan keliyaba ha ahaadee dliilkaa ku yimid asal madax banaan buu noqonaya siisaa loogu dhaqmayo huwa aiix huwa aiixu ai noqonay ayb eh, tusaalayiisha tusaalaha waxaa ka mid a ah, qur-aanka waxay ka hadlay shareecadu waxay ka hadlaysaa waxaa weeye walaa taziru waasiratu wisra ukhraa qof walba wuxuu sameeyo asagaa loo qabsanaya wax alla waxaad samaysa adaa lagu qabsanaya ayib qofba maxaa la yidhaahdaa qof dilay oo khata buu u dilay ama nabar buu ku dhuftay muwadaxa iyo wixii la ohan jiray iyo wixii ka sarreeya kashooseen waa loo qiyaas qaatay maxaa la samaynaya marka qofka qofka saa maxaa la yidhaha nabarka ugu khata a sameeyey diyadii waxaa laga qaadahayaa he caaqiladii tolkaa laga qaadahayaa waxay le marka caaqilada in qofkan wuxuu dhibkuu geystay leanna adug hadda kitaabkan nin haddaad ka kala goyso ama mobayl nin ka jejebiso he yaa laga rabaa kitaabkii iyo mobaylkii adaa lagaa rabaa anigoo in adeerka walaalkaa kula dhashay laygama rab shuqulna kumari adaa geystay mutlifaad baa la yidhahda laakiin haddaad qof khata u disho he waa lay qabanahayaa waxaa la le diyada wax ka bix walaa taziru waasirid kuu israayo qawaaciddii guuda qof walba wuxuu asigu itlaafin lagu lahaahe hadda waa laga leexday marka waxay ku lehi midkan waxaa la yihahdaa mukhaalif lilusuul buu noqonaya usuulshu maxaa alkitaab wasunna walijmac waxay ayd inay kutusayso qof walba waxa isaga u geysto in asaga loo haysto laakiin hadda waa laga leexday marka wuxuu ku lehy shiraazi ama usuulsha noocaas markii loo dhiga ha khilaafsan ayuusan khilaafsanaan ha waafaqsan ayusan waafan howlkuu taalla ma aha asalku macquulu macna hadduu yahay he waxbaa loo qiyaas qaadanaya marka waa fahdeen sooma taasu ka wadaa marka mukhaalifan maxaa leeyaha liqiyaas اusul usuushu qiyaaska ay keenaysa ha khilaafsanaado aw muwaafiqan lahu ama ha waafaqsanaadee mar haddii macnihii la fahmay he wax waa looga qiyaas qaadanhayaa tusaale kale waxyaalaha xanaafta waxaa ka mid ah a mukhaalifun lilusuul waxaa ka mid ah, a nin baa hal ama sac ama ri uus irmaan oo soo gaaxiyayba suuqa maanta magaalada keena naasaha iyo candhada neefkii oo weyn oo maxaa la yihah inuu madihay ka muuqato ayaa qof baa ku maxaa la yah gatay wey neefka caanbada laba liitr caana laga waa laga gata hadhow waxaa caddaatay markii maalmo la haystay inay neefkan dhowbi lasoo gaaxinayay oo caanahana ay beenaan meesha ay ku urureen weel caan lagu soo ku ururay inay ahaayo qofka hadhow waad ogtii nebiga iskhiyaar buu siiy khiyaar buu siiyey inuu neefkii celiyo iyo saac min tamrin iyo inuu maxaa la yidhahdaa hee iska haysto arshiga wuxuu isagu aadahaya isaga u taallaaw waxay dhahen marka in neefkan caanihiisi lala celiyo timsaac min tamri lala celiyo waa mukhaalif lilusuul oo usuushu maxay usuushu waxay ahayd in miliya laisku daynaba oo la yaro neefkan meeqa caanaad ka maasha intaasoo litar intaasoo litar baan suuqa kaaga soo gadhaya caanahayga waa kuana qaado iyo neefkaa in lacagteydii celi timirtaan xaggoo socotaa timirtaanay waxay dhaheen mukhaalif usuul <laughs> markaa garata soomaa waa kaas waxay ku leeyihin marka qawaaciddu waa khilaafsanyayo laakiin qawaacidda ha khilaafay nebi maxamed baa dejiyey calayhi salaam waa asal iyo maxaa le madax bannaan oo hore u shabkaxsanhaya la waafajin mahayo muqawimaadka wixii la qaymeyn caani inta la qaymeyn caynakay lagu bedelo maya hadda timir baa lagu gudahaya almuhim marka waxaa si fiican de u radiyey oo amsilo iyo maaa la are ilaahay abwaab badan maxaa la yihahda hawshaa waxeeyey aad u tiro badan ninka ilahi ibnuqayim weeye cilaa muwaaqiciinka wax alla waxay canaaf dheheen oo noocaaso mukhaalif lilusuul intuu ibnuqayim intuu keenay iyo weliba wuxuu dhiraaniliyey oo sugay inuu qiyaaska waafaqsan yahay axnaaf meel cidlahu dhigay marka ku ilnaqa halka kitabka muraajaciin wa qaala bacdunaas waxay yidhaahdeen laa yajuusu ma banaana alqiyaasu qiyaas ma banaana bay dheheen ilaa calaa aslin in wax la qiyaasta ma banaanayh laa yajuusu qiyaasu in wax la qiyaasta ma banaana ilaa calaa aslin mujmacin calaa tacliilihi ila cila lagu ijmacay maaha qolo kale wadaadada waxay dhaheen buu yidhi laa yajuusu ma banaana alqiyaasu ilaa calaa aslin mujmacin lagu ijmaacay oo lagu kulmay calaa tacliilihi inuu mucalal yahay oo cilla ku jirto wadaadada waxay dhaheen waxa wax la qiyaas qaadanayo waxaa weeye waa inuu noqdo asal la isku waafaqsan yahay inuu shaygaanu he mucalal yahay oo cilla ku jirto haddii laakiin aan isku khilaafno war cilaa ku jirta kuma jirta aan ku kala boodno maya waa la tuurahayaa jiaas warkaa yeeli maayo warkaa war la yeeli kara maa haddii asal walba oo cila ku jirta wadaadadu ay dhahaan wadaad kale uu yihahdo may cila kuma jirto diido oo la yihahdo halka laga carara marka qiyaaski o dhan waa burburayaaba qiyaaski o dhan waa burburaya sheekh marka war soconaya ma jiaas uradin kara warkaa asaga war saxana ma marka waxay ilaa calaa aslin mujmacin calaa tacliilihi in la cileeyo lagu ijmaacay moogi waxayna wax ka looga qaadan karo shiaas waxaan warinti doonaa wa qaala kharqiyu wuxuu yidhi kharqi wuxuu yidhi abulxasan wuxuu yidhi wa hayruhu maxaa min asxaabi abi xaniifa waa xanafi asaguni laa muctasilana waa ka buuxda niman inkaar qaba waxay dhaheen ragga ayaga laa yajuusu ma banaana alqiyaasu qiyaas ma banaana calaa aslin looga qiyaas qaato mukhaalifin khilaafsan lilqiyaasi qiyaaskii khilaafsan in wax looga qiyaas qaato ma banaano asal oo khilaafahaya ee qiyaaskii iyo waxay keenayey qiyaasku keenayey in loo qiyaas qaato ma banaano de kuwa hadda aan miaalinay waa ka mido kuwa hadda aan miaalinaynay ayaa ka mida oo haddii la yidhi tusaale ahaan muwadaxadii iyo waxyaalahaasi wixii ka sareeya lafta markii maxaa leeya nabarku ka qaado fiqi waad ogtihin janaayaadke iyo wixii ka sareeya ha bixiso qaraabadu ha bixiso laakiin wixii ka hor kasoo hooseeyeyo inaad xoogaa maxaa le qax ka siisay iyo nabar aad ugeysay barari iyo jugiyo qabiilka ha la bixiya ninka haddiisan waxba hayn ma loo odhan karaa ha waa loo qiyaas qaadan wax ka bixiya la odhan kara waxba ma haystee odayaashii idinkaa laga rabaa shashafada ninkan isbitaal geeye maxaa la yihah dakhtarka u geeye raaja hala saaro kabacna daawaha loo qoro la ohan karaa qabiilka lagu celin karaa kaasoo kale waxay leeyihin waa mukhaalif lilqiyaaso maadaama kii hore asaga sidiisa nasugu yimid meeshaan ku haynaynaa wax kalan loogama qiyaas qaadan karo lama sijiidi karo taasoo raba inu ku yihahdo waxay dhaheen laa yajuus ma banaan alqiyaasu calaa aslin asal in looga looga qiyaas qaato oo tusaale ahaan timirtii la yidha caanaha lagu gudo hee timirtaa lafteeda ma uga sii qiyaas qaadan karnaa shay kalow oo bimacnaa tusaale haddii xijaas markii la jooga nabigu alayh salaatu wasalaam uu yidhi markaad neefka caanihiisii neefkii iyo waxaad celinaysaa sac min atamri annaguna aan joogno meel aan tiirba laga helin ma celin karnaa neefkii iyo hee dhow kiilo oo sonkora ma celin karnaa ama bariis ama gelley ama yaryarya maad macnaa fahantaan war meeshaan annagu tiir ma hayno diirharaan joognaa sheekh maxaan samaynaynaa meeshaan tiir annaga lagama yaqaane maxaan samaynaynaa war ma haysaan gelley ma haysaan ha galley iyo waxaan isla celinaynaa neefkii sheekhow neefkaa naga gaday iyo galaydaana qaado caanihi buu qaabilsan yahay neefkaagana wagtidaadina waa tanaa lacagtana inoo socod taa waxa laga hadlaya sheekh meel dheer ha aadi wuxuu rabaa inuu ku yaha kharki marka ma suurtagelayso inagu laakin waxaan lena suurtagelaysa ninkan yaryaray iyo galley baan u celinaynaa iyo sisin iyo digir baan u celinaynaa qaadaan lena iyo neefkaaga lacagtana inoo socodo oo maxay ta galeydan xaga u socotaa iyo masagadan yaryaraydu waxay u socotaa wey waxaan uga qiyaas qaadanaynaa hee timir oo maxay ahayd timirtu waxaa yidhi xijaas laga cuni jiray oo aadka u qiimaha badnaa bay ahayd anaguna midkaan hadda haysana he bariiskan iyo geleydan yaryareedi wey marka qaada neefkaaga noo daawey maaa neefkaaga qaada lacagtana noo soo celi wey iska dhib yare marka taasay rabaa inay ku yidhaahdaan saxna ma ah ay juusu qiyaas bay ilaa calaa aslin bay mukhaalifan lilqiyaas ilaa an yahbuta inuu sugnaa ma ogiye tacliiluhu asagu inuu mucalal yahay inay sugnaata ma ogiye binasin aw ijmac inuu ku sugnaata ma ogiye inuu mucalal yahay in lagu ijmaaco nas aayad qur'aan iyo xadiis lagu fariisay xoog badan aw ijmac in lagu ijmaca moge waxay dhaheen eh, eh, qiyaas ma suurtagelahay warkaa isagaabay dhaheen wey macnaha tacliilu maqiisin calayhi asalka waxba qiyaas qaadanaysa inuu mucallal yahay in lagu ijmaaco ama nas aad ku keenta maahane way qiyaas qaadan maysa lanno marka hore wuxuu ahaa mukhaalif lilusuul buu ahaa hadduu mukhaalif lilusuul ahaa asagan waxaan rabnaa goonidiisa aayad iyo xadiis iyo ijmac inaad ku fariiso inuu mucallal yahay nafsuhu ayb aw maamahan hunaaka waxaa ahaaday aslun baa ahaaday weeye aakharu oo kale oo yuwaafiquhu asaga waafaqaaya asal kale oo asna lugtoolo dhinac kale u booday laakiin ay iswaafaqayaan oo dhinacay ismacno kutusahayaan ayaa jiro macno noocaas haddii la helo waan aqbalaynaabay dheheen macno noocaas haddii la keeno waan aqbalaynaabay dheheen oo asalkan dee markii aan helna isagu usuushuu khilaafsanaa asal kaleo u markhaati kacay asna usuusha khilaafsan markaan helno labadooda isxoogsanaa iyagu marka waan yeelaynaa bay dheheen wa yusamuuna waxayna ku magacaabahayaan weye dalika kaas waxay ku magacaabayaan alqiyaasa way ku magacaabahayaan calىa mawdic istixsaan weeye mawdic la jeclaystay oo la wanaagsaday yusamuuna dalika alqiyaas bay ku magacaabayaan alqiyaas macnaha qiyaaskooda waa fatisen waa saxw ila sama waxay qaadanaysaa laba mafcuule marka wa axnaafta waxay ku magacaabaan iyo nimankan ila kharqi iyo wayrihi min asxabi abi xanifa soo kuma dhihin waxay ku magacaabahayaan weeye dalika alqiyaas qiyaaska waxay ku magacaabayaan calىa mawdic istixsaan bay ku magacaabahayaan oo maxay tahay midaanu waxay ku leeyihiin istixsaan maxaa la yihahdaa baabku inu gundi doonaa axnaaf iyo warkooday waxay yidhahayeen si isugu khilaafeen ciddaa kamid u keeni doona baabku gundi doona waliba baabka asaga inu ka daayeen kitaabka kitaabka haddaan annaga shaafici meeshaan isku hayno axnaaf warkood inaga daayay ba ahayd sidaas haatee meesha waxay ku leeyihiin maadaama shaygaanu marka hore mukhaalifa lilusuul ahaa kabacdina maxaa la yidhaahdaa wax looga si qiyaas qaadanahayo haddii nas mucallal u yahay lagu ijmaacay ama nas ku yimid ama asal kale u xoojiyey kaa asaga waxa lagu magacaabayay bay ku leeyihiin calaa mowdic istixsaan waa la jeclaystay waana la wanaagsaday waana fiican tahay waana soo dhawen waa fiican waa qurux badan oo maxay tahay nusuustii iyo qawaaciddii alkitaab oo sunna maxaa leeyahay ijmac uu ka soo leexday keligiisu meel taagnaa kabacdi maxaa leeyahay waa lagu ijmaacay inuu mucallal yahay waxbaan uga qiyaas qaadanaynaa waxaa weeye mowdic maxaa leeyahay waxaa la yidhaahdaa alqiyaasu calaa mowdic alistixsaan mowdic la jeclaystay oo wanaagsan weeye saasaan ku magacaabaynaa saasaan ku magacaabayna marka waxaa laga waday wuxuu yahay istixsaan wuxuu yidhaha baab gooni markuu cidalka dhammeeyo ayuuba gunti duuraawa midka maxaa la yihahda hal fasal ayaa soo midka koowaadba in malaynahay malaas in midka koowaad yahay inmanu keeni doona marka eh, waxba asaga hadda kusii kusii maxamed waa midka kuxigaba alqowl fi istixsaan waa oranaya asaga midka kuxigaba marka asaga waxbay soo waqti naga qaadane hadduu mucallal yahay ama asal kale u waafaqayo waxay dhaheen ka waxaan ku magacaabaynaa eh, alqiyaas calaa mawdin istixsaan baan ku magacaabaynaa warka asaga ayay yihaahdeen warkaa ka soconayna radin doona hadda firaasi oo radin doona wuxuu fa daliilu daliilku waxaa weeye calaa jawaas alqiyaas wixii dhan isku radinaya wixii dhan isku radinaya oo kudu isku radin doona wa qala bacd naas laga soo bilaaba kharqi iyo asxaab xaniif kuwa isku radin doona fa daliilu calaa jawaas alqiyaas calaa aslin aslan wax looga qiyaas qaadan karo wa in lam yakun yuusan ahaan mujmacan calaa tacliil tacliil siban lagu ijmaacine ee hadda la soco qolan yuu radinaya wa qala bacd naas laa yajuusu alqiyaasu ilaa calaa asl mujmac calaa tacliil wuxuu radinaya la soco ah, wuxuu ku yii fa daliilu calaa jawaas alqiyaas calى asl looga qiyaas qaato wain lam yakun mujmacan calى tacliil tacliilkii baan lagu ijmaacin oo haba laisku khilaafsanaadee huwa waxaa weeye anahu amr yashaaniye laa yaklu kama marnaanahayo weeye ima an yakuuna inuu ahaado asalku ima an yakuuna ijmaca ima an yakuuna weeye ima an yuctabara cafwan huwa waxaa weeye anahu asagu laa yaklu kama marnaanahayo ima an yuctabara in la ictibaariyo ijmaacu اlumma kulaha ummadii oo dhan hadda wuxuu raa nimankan sooma dhihin Eh, inuu yahay ilaa calaa asl mujmacin calayhi inuu yihahdo wuxuu rabaa inuu yihahdo ummaddaan marka fiirinayna ma ummaddii oo dhan baad ka wadaa mise qolada qiyaaska ogol ila qiyaaska nima diidan baa jiro maxaa la yihahdaa daahiriye la yihahdo oo tiro badan laftigooda oo madhab dhana marka ijmaacan aad leedin asalkan waa in lagu ijmaaco ma ummadda nebi maxamed oo dhan calayhi slam mujtahiintaad ka wadaa mise waxaad ka wadaan inta qiyaaska isla ogol teed ka wada labadoo midkaad tirada ma dhinac bayn la niqaashaynaa huwa waxaa weeye anahu laa yakhlu kama marnaanahayo wey anahu eh alqaa'id ijtinaad maxaa kuna asligu mujmac ayaa dhahaya ima an yuctabara in la ictibaariyo ijmaac ummati kullaha ummadoo dhan in la ijmaaceeda in la ictibaariyo la tixgeliyo fahaada sa haddaad tirahdaan oo ummadda ijmaaceeda dhanban ka wadna aad tirahdaan fahaada midka asaga yuujibu wuxuu waajibinayo oo keensanayo markiiba ka dhalanaysa kasoo boodaysa ibtaalu lqiyaas qiyaaskoo dhan in la buriyo sababtu maxay tahay dee ummad badanoo qiyaas bay diidan baa jira oo dhinac ubooday marka ijmac culumma maba guntamahaya kaas marka ijmaaci waa burahaya maxaa dhacay waatana daliilkeedi daliilka iniga لأنa نufaat القyاas nimanka nfyinayo diidahaya almaaniciin wey لأنa nufaat almaaniciin alqiyaas diidahaya min alumma ummadday ka mid yihiin wey wa akaruhum say u badan yihiinna calى أna اusul wa akaruhum ayagu say u badan yihiin nufaat qiyaaska أna اusuula usuusha alkitaab والsuna waxaa weeye غayr mucalala mid la cilay غayrkeed wey le alkitaab والsuna dhan oon haysana waxay ku leeyihin waa غayru mucalal aan soo sheega marana ayaa hore la socota ban maraynaya wadaada waxay ula alasl fi shariica mama mucalala mise waa ayru mucalala soomaalna kamaana soo hadlen aan soo taabana waxaan soo rajaxnay inay tahay he mucalala inay tahay waan soo marnay waan soo rajaxnay marka waa kan rag baa diiday marka wuxuu leey wa akharu ayagu say u badan yihin waxay kuleyihin nimanka nufaad alqiyaaska calى ana اlusul ee alkitaab wasuna adiladu ayru mucalala mid la cilay eybkeedii weeye sidaas wey waana laku adoonsaday nusuusta hore u qaadanayna wax cilaan raadinayna ma jiro marka wuxuu ku yidhi xaggee marka ijmac ulumma marka kuu guntami maayo ila nimankan waa bacdulumma marka ijmac kuu guntamaya ma jir mar haddaan ijmac kuu guntaminna aduguna aad shardisay qaa'ilkaagana aad tihi asalka wax looga qiyaas qaadanayo waa inuu mujmaca noqdo huna ijmacna la waayo suurtogeli oo da qiyaaska ay diidan yihiin batala qiyaas kaasna ma jiro soo ma soo boodin hawsha ayada warkaana waa baatil buu war soconaya maahu aw yuctabara in la ictibaariyo la tixgeliyo laga soo qaado ijmac musbita lqiyaas nimanka qiyaaska sugahaya ama ma ahane kuwa qiyaaska diidan laga daa waxaan ictibaarinaynaa inta qiyaaska isla ogol ijmaacooda inay isku waafaqaan dhammaan maalikiyo eh, xanaafilo shaaficiyo ciddii kaloo lagu daro asxaabuulxadiid ciddii kaloo lagu darahe oo ijmaac qiyaaska ogolayd ijmaacoodaan ictibaarinaynaa haddaba kuwaana waa tuurayna waxaan leenaha umadda nebi axmed ama ka ahaad ka mid ahaada ama ka mid ahaanina wayn ka tegaynaa idinko ayib oo maxaa la yihaha oo yuctabar waxaa la ictibaarin weeye ijmaaca musbit alqiyaas kuwa qiyaaska sugahayey mubitiina de nuunti baa la gooyey oo idaafa loo geeyey oo yuctabar in la ictibaariyo ijmaca mubit alqiyaas kuwa qiyaaska isu waaya ijmacooda in la ictibaariyo fadalika midkaa asaga laa macna lahu wax macna u leeyahay ma jiro in la yihahdo kuwa qiyaaska ogol keliya ijmaac coodan ictibaarinaya in la yihahdo oo nufaada indhahan ka qabsanaya la yihahdo wax macnaa male buu ku yiri waxna laga soo qaadi maayo oo maxaa dhac looga soo qaaday lianna ijmaacahum buu ku yiri kulankoodu laysa bixujatin ijmaacoodan xujaba ma aha oo muxuusan xujo u ahayn ijmaaca xujada noqon jiray ma ijmaac madhab gooniya koox gooniya ah, mise ijmaaculum u ahaa ijmaculum u ahaa marka ijmacoodan xujo maba ahabo inta qiyaaska isla ogol hadday hadaa meel isku raacaan laysa bixujatin lannahu bacd umma wey ah, saa ina fahamta lanna ijmac unbu um ku yiri ijmaacu kulankoodu laysa bixujatin xujo maaha cala alinfiraad gooni ahaantooda maxaa la yihahda xujo uma noqonayo lanna waa bacd lumma ummadda qayb ka mid ay noqdeen culimo kalo mujtahidiinana waa diideen qiyaaskii wey fa kaana wuxuu ahaa buu ku yidhi alqiyaasu qiyaas qaadashooda qiyaas qaato calaa ma shay la qiyaas qaatay calaa asl maadu waa asl baa laga wada fa kaana alqiyaasu wuxuu ahaa calaa ma ee asl looga qiyaas qaato weeye ajmacuu ay ku kulmeen calayhi dushiisa kalqiyaas oo kale qiyaas qaadasho weeye calaa ma khtalafuu waxay isku khilaafeen calaa ma asal weye ikhtalafu ay isku khilaafeen fiihi lxisow inaad wax uga qiyaas qaato asalay isku waafaqeen ayagu iyo mid ayagu ay ku kala tegsan yihin waa isku mid waxba kuma kala duwan lanno mar walba maxay yihiin waa bacdulumma asal isku waafaqeen dhammaan musbitay haddaad waxba qiyaas qaadato weli ijmaac ma haysid bacdulumma meel ay mareen hee yaa wax uga qiyaas qaatay haddii maalikiya meelay martay ama shaaficiya iskhilaafsan inaad lala soco shaafici meel bay gootay xanaabina meel ogtay axnaaf meel bay boodeen madhab madaahibtaa ka mida meeluu maray baa wax uga qiyaas qaadata waa isla mid bukuy wax ay ku kala duwan yihin ma jiro leanno mar walba maxaa weye maxaad wax uga qiyaas qaadatay ood raacday hee bacdulumma wey bacdاlum lanna ijmaachu laysa bixujati calى اlinfiraad markay goori yihiin wey fakaana wuxuu ahaa alqiyaasu inaad uga qiyaas qaadato calaa ma calaa aslin weeye ajmacuu ay ku kulmeen calayhi dushiisa wuxuu la mid yahay kal qiyaasi adoo wax uga qiyaas qaatay calaa ma asl weeye ikhtalafuu fiiha isku khilaafeen ah, asla isku khilaafeen adoo uga qiyaas qaatay iyadu isla mid yahay lannu mar walba ayagu waa bacdاluma ama alkharqi soo maaha marka waa in la shardiyo la yihaahdo asalka wax looga qiyaas qaadanaya waa laabudda an yakuuna mujmacan oo bail waxna kama jiraan shiraas waaridi jasa llahu khayr ama eh, daliil soo maa ala alkharqi soo maaha iyo waman qaala biqowli cidii asaga qowlkiisa ku raacsan ila wuxuuna soo yiri waayru min asxabi xanifuna soo yiri soo maaha huwa waxaa weeye ana maa warada wuxuu ku soo arooray bihi asagaba annasu nasku ku soo arooray mukhaalifan xaaliya mid khilaafay lilqiyaasi qiyaaska khilaafay aslun waa asal buu ku yidhi meesha waxay in la geliyo faasila in la geliyo wada kitaabka madbacaysay waxyaala badan bay maxaa la yihahdaa iyo qariya waxay intaas waxay wada socotaa waxaa weeye huwa ana maa warada bihi nasu mukhaalifan lilqiyaasi hee aslun inta faasila la gelay aslun haabitun waa asal madax bannaan oo haabita daliil baana ku yimid sida musaraadoo kale hadda aan sheegno in caanaheeda timir lagu gudo he waa asal madax bannaan oo haabita nebi maxamed baana ku hadlay xadiis saxiixa weeye calayhi salaatu wasalam xadiis saxiixa marka asagaa waa asal madax bannaanow in asaga la dhaho nusuustiibuu khilaafay waa lalhunjibaarahaya waa la tuurahaya maya waa baatil buy warkaa hojira maa waana saxo marka waxa weye ana maa warada wuxuu ku soo aray bihi asagaba annasu nasku ku soo arooray sida musaraadki o kale haddaan mitaalin o kale mukhaalifan xaaliyo mid khilaafay lilqiyaasi qiyaaska usuusha ay keenaysa khilaafay aslun haabitun asagaa asal madax banaano cid u baahan yahna ma jiro war musaraad iyo hawshan kusoo aroortay ciday u baahantay ma jira ayadaa madax banaan waxa wey nebi axmed alai s xadis ka sugnaaday weye ayadaa asal haabito wey kamaa sidii buu ku yidhi ana maa warada wuxuu ku soo arooray qiyaas bur hadda inuu kugu tuso ana maa warada wuxuu ku soo arooray ana maa asalkii wey warada uu kusoo arooray bihi asagaba annasu nas ku soo arooray muwaafiqan xalwe mid waafaqsan lilqiyaasi qiyaaska uu waafaqsan yahay oo qiyaas usul wey hadda wa laga hadlay la soco aslun haabitun asagoo asal madax bannaan u yahay oo sugan uu yahay hee kanoo asal sugan bimacnaa waxaa weeye wixii yimid oo asalkii yimid oo nusuusta kale iyo qawaacidda iyo kitaabkaiyo sunada waafaqahaya waa asal baatina waadna ogolaateen haye ma daliilka keligii yimid oo qawaaciddii intuu khilaafay laakiin daliil ku yimid qawaaciddii khilaafay oo gooni u booday asaguna waa asal madax bannaan kuwa kale wuxuu uga bannaan yahayna m uga baahan yahayna ma jirto waa laba asal wey saas raa inu shiraas yihahdo kama ana ma asal wey warad oo ku saaray bihi asagaba annasu nas ku soo arooray muwaafiqan xaal mid waafaqsan lilqiyaas qiyaasku waafaqsan yahay aslun haabitun asal madax banaan uu yahay ood u leedihiin shaygan qiyaas in wax looga qiyaas qaato waa ogolnay maxaa dhacay liannahu wuxuu waafaqsan yahay qiyaaska uu ku tusaya alkitaab wa sunna buu waafaqsan yahay marka dhimmal aad u dhahayseen midka khilaafay qiyaasulkitaabi wa sunna asaguna waa asal madax banaan waana asal asale qaata burwa inuu yihahdo almuhimse hawsha aad loogu fahmo iclaam muwaaqiciinka hala akriyo wuxuu ku yihi faidaa jaasa hadday banaanatay marka faidaa jaasa hadday banaanatay alqiyaasu inaad waxooga qiyaas qaata calaa maa asal kaana ahaaday muwaafiqan lilqiyaasi qiyaaskii waafaqay jaasa sidoo kale waa kuugu banaan tahay weeye calaa ma calaa asli weeye oo kaana ahaaday mukhaalifan lahu asalkii mid khilaafay mukhaalifan lahu mid khilaafay usuushin wax loo qiyaas qaatana waa banaan tahay wax dhibana malow marka asal lagu ijmaacayo muminuu waafaqay inuusan waafaqin midna ma leh annaga waxaana xukumo weeye daliil meesha ma yaalla hadaad tira dliil waa yaal waaan ku leenahay dliilkan wuuu ku tusiy xukunkiisu mucallal ma yahay mise ma aha ha hadaad tira yaas waa qaadanayna laba shardi baana xukunta inuu dliil ah, ah, maaa leya asalku dliil ku fadhiyo oon dliilano labo inuu yahay macquul macan labada hadii la helo qawaacid buu khilaafay iyo usuul buu khilaafay iyo waay keligiisu dhinac u booday waa lugtool iyo waa laan iyo midna noo qusayso kaas warka isaga isaga isaga tagbu maaa la yirashiraasu ku leeyahy waana sax warka isaga fasl wuxuu ku yidhi wa amaa maa curfa bilijmaaci wa amaa maa asal soo maaha asalka waa lagada maadaas maanta asal ku dhacaysaa inta badan wa amaa maa wa amaa maa asal soo maaha curfa la gartay bilijmaaci lagu gartay fa xukmuhu xukunkiisu waxaa weeye xukmu maa habata binasi naska xuk sugnaaday bu la mid yahay wix maanta o dhan aan ka hadlaynay qiyaaskii wuxuu ahaa waxaa la yidhaahdaa asalka wuxuu ahaa naska ku sugnaaday asalka ijmaaca ku sugnaadana kaa unbu kuula mid yahay weeye fii jawaasi banaan muxuu kala mid yahay fii jawaasi banaanaashada alqiyaasi caleyhi looga qiyaas qaato ood waxa laga qiyaas qaato cala tafsiil tafsiilkii adoo ku sugan wey cala tafsiil ala maxaa la yihaha maashin adoo ku soconaya wey cala tafsiil tafsiilka adoo ku soconahaya alladii tafsiilkaasoo qadamtu aan soo hormariyey buu yidhi fi nasi naskaan kusoo hormariyey tafsiilkii naskaan kusoo hormariyey sidiisii oo kale u raac wey oo tafsiilkii naskaan kusoo hormariyey muxuu ahaa dib hadda u fiiri hadda asalka asalka muxuu ku yidhi asalka markuu ka soo hadlay buu ku yidhi famaa curifa cafwan naska markuu ka soo hadlay wuxuu ku yidhi فma curiفa bالنص fضرباni ضرب يucqل macnaه وضرب laa yucqل macnaه فma cuqila macnaahu فma laa yucqل macnaahu kacadad salawaaت ilى akhir soo muusa tafsiilin tafsiilkaa asaga ah ayaa waxaad la maraysaa asalka lagu sugaayo ijmaacna tafsiilkaa laftigiisa la mar wey lakin anuu soo celin maayo sabxad haddana ku qori maayo ila waa isku mid shay la isku mida in la soo celiyana hadde qoraalka kuma fiicna iyo balaaqada kuma fiicno marka wuxuu ku yihi ama ma asal sooma curifa la gartay bilijmac lagu gartay faxukm isaga xukunkiisu waxaa weye e, xukmu maa habata binas wixi nas ku sugnaado kuula mid yahay wey xagee kala mid yahay fii jawaasi banaanaashada alqiyaasi caleyh isaga looga qiyaas qaato cala tafsiili tafsiilka adoo ku soconahayo weeye aladii tafsiilkaasoo qadamtu aan soo hormariyey fi nasi naska aan kusoo hormariyey saa daraadee ufiirso saaxib alxaashiya muxuu ku yidhi fi dalika alasli aladi curifa binnasi watafsiil huwa waxaa weeye ana maa laa yucqalu macnaahu laa yuqaasu calayh wmaa yucqalu macnaahu walaa yuujadu fii ayrihi laa yuqaasu calayh ayda wmaa yucqalu macnaahu wawujida fii ayrihi yuqaasu calayh soo ma jeedi saa wey taa asiga tafsirka lagu sheeg waa intaa wa kale ma jira wuxuu ku yidhi marka min asxaabina waxaa ka mida manbaa mar haddaad asalkii ogaato oo ijmac shayga ku sugnaaday nas buu la mid yahay calaa tafsiili mutaqadim uu yahay hadda aqwaashig waa inuu kuu sheego wax kasuma jiraan wa min asxaabina waxaa ka mida man qaala yidhi laa yajuusu ma banaana hee alqiyaasu calayh in loo qiyaas qaata ma banaana maa lam yucraf intaan la garan annasu naskii intaan la garan alladii naskaasoo ajmacuu ay ku ijmaaceen liajlihi ee lisababihiyo ijmaacu la soco mustanad iyo meelu ku fadhiya soo ma jirin adhahde so ijmaacu soo meelu ku fadhiya ma jirin rag baa waxay dhaheen ilaa aan garanno oon helno naskaa lagu ijmaacay waa la ijmaacay ma yeelayno markaan ogaano naska lagu ijmaacay oo meesha ku jira kabacd baan qiyaas qaadanayno laakiin haddii inta wadaada ijmaac noo soo ranaa aan haddana ijmaacaas macquul macan iyo waxbaan wasiqaasina ma yeelaynayno min asxaabi raxma qaala laa yajuusu alqiyaasu calayhi maa lam yucraf nas naska intaan la garan alladii naskaasoo ajmac ay ku ijmaaceen liajli isaga daraadiis bay ku ijmaaceen waxay wadaadeen meesha ugu ijmaaceen iyo musanadka meesha ku jiro ama aayad ama xadiida daraadii ay ugu ijmaaceen oo macnahan kutusaayey waa inaan helno markaan asaga helno oo asaga laftiis aan ka baaraan degno oon rogrogno marka kabcn waqigiis qaadanayna bay dhaheen haddaan kaa la helin diidna bay dhaheen sababtu maxay dhahay liixtimaali kown ijmaaca muncaqidan can qiyaasin fa yakuunu ma inuuba macno qiyaasaga ay ku ijmaaceen baa dhici karta oo markaa inaguna aan diidno laakiin warkaa ma xoogn shiiraas mawaaridi wixii waa hada kayru saxiix mid fayow kayrkiis wey war soconayara maaha waana sax maxaa dhacay لأنa اإجmاaca iجmاع iyo kulanka ummaddu iyo itifaaqa ummaddu aslu waa isaga asla fii iثbaati اأxkaami axkaamta in la sugo ka nas sida naskoo kale war sida aayad quraan iyo xadiis ba axkaam uga qaadayso ugu sugayso ijmaacuna waa la mid axkaam baa lagu sugahayaa weeye marka naga jooji warkayo war badida naga jooji wey faidaa jaasa haddii u banaanaaday idaa haduu banaaday alqiyaasu in wa looga qiyaas qaato calaa ma abata wuxuu ku sugnaaday wey alaa ma abata e alaa ma ee asal wey abata ku sugnaaday binasi nas ku sugnaaday wey jaasa sidoo kale waxaa kuu banaan inaad oga qiyaas qaadato calaa ma abata e calaa ma ee asal wey abata ku sugnaaday bilijmac ijmac ku sugnaaday oga qiyas qaato oo banaan tahay war naskii maxaa la yihahdaa asalkii uu ku tusay nas inaad wax oga qiyaas qaadato waad ogolay asalka ijmaacu ku tusayna waxa waa inaad ogolaato waa ku qasban tahay in wax loo qaybsato inaad ogolaato w maluu kala tego mashiiraas imaanka ayaga waa raday maanicna ma jire wax maanic cod keenteenna ma jire wuu kala kaxeeyo fasl wuxuu ku yidhi hawlaha marka hadda wuuu intaa uga gudbay wuxuu ku sugnaaday asalku ku sugnaaday annas walijmac halka inta ku dhameeyey hadda wuxuu rabaa inuu gudbo masale kale oo cusub oo ah asal ku sugnaaday masale ku sugnaatay qiyaas ayada wa loo qiyaasadan kara tusaale waxaana idhi nebi maxamed alayh salatu wasalam wuxuu sheegay burka inay riba gasho burkii halkaa yaalla ayaan beriis helna beriiskii baan waxaan uga qiyaas qaadanay inay riba gasho hee burkaan uga qiyaas qaadanay ma imaan karaa oo ma soo ordi karaa oo ma ohan karaa digirta waxaa gasha ribo oo maxaad uga qiyaas maa xagee eh, daliilkeedu ku jira waxaan uga qiyaas qaadanayaa beriiska beriisku hadda shalay farac buu ahay la soco beriisku shalay muxuu ahaa farac buu ahaa asalkuna muxuu ahaa bur buu ahaa beriisku farac buu ahaa maanta waa tilaabo saddexaad baan qaadahaya waxaan leeyahay bariiska libsan asal ka dhiganahaya digir baan soo qaadanahaya ribaa gashaan dhahaya qiyaasan hee cala alurusi baan dhahaya asaga baan asal ka dhigahaya ma banaantas ma banaano masaladaa marka baa la ysku haya masaladaas la ysku haya dood badan ay ka taagan tahay wadaadda waa ogol yihiin waliba jumhuur lagu magacaabay mararka qaarkood jumhuur la dhahayo waa ogol yihiin wadaadana waa diidan yihin tii shiraaj ka hadlaya wuxuu ku yidhi wa amaama asal sooma oo sabata ku sugnaaday bilqiyaas qiyaas ku sugnaaday calaa ayriha isaga ayrkiis looga qiyaas qaatay oo dee tusaaleahaan waa berihiis oo kale ayrkiisoo buraha looga qiyaas qaatay ayrku hadda waa asalkii wa laga hadlay la soco hore amaama asal sooma habata ku sugnaaday ama farac haddaad rabto waa dhihi kartaa ile marka hore farac buu ahaa marka hore farac buu aha lakin haddaad asal ka dhigaysaa la soco marka hore muxuu ahaa berihiisu muxuu ahaa farac sooma ahayn laakiin haddaad waxaa taa intaad asal nooga dhigto inaad tusaaleahaan digir uga qiyaas qaadato haddaad asal nooga dhigto shaati asal baad u labisa asal baad ku qoraysaa laakiin marka hore maxaa ku qornaan jirtay farac baa ku qor mesh farac intaad tirtirto yaad leeda hadda asal baan ku qoranaya taa marka ma lagaa yeelaya w sabuurada aad qorayso ma lagaa yeelay ti lasku haya wa amaa ma farac soo maha marka hore farac buu ahaa laakin hadda asal baa garagaya sabata ku sugnaada bilqiyaasi weeye calaa hayri ayrkiis baa loo qiyaas qaatay oo bur baa marka hore loo qiyaas qaatay falaa khilaafa wax khilaaf ma jira buu ku yidhi annahu amar yashan yajuusu inay banaan tahay an yustanbada in lagala soo baxo minhu asaga xaggiisa in lagala soo baxo almacnaa macnihii cilada in lagala soo baxo alladii macnahaasoo habata ay sugnaatay bihi asaga daraaddi ay ku sugnaatay bihi bisababi ku sugnaatay macnaha asagoo ku sugnaaday oo ahaa tusaale ahaan burka iyo bariiska waxaan iskaga qiyaas qaatay kownuhuma ay yihiin madcuumeyn in labadooda cuno burkuna madcuum buu ahaa bariiskuna waa madcuum ciladii ayada halkaa ku jirtay in la istimbaado oo tusaalahaan digirta laga raadiyo oo la yidhaha digirta ayana waa madcuum dabkaa la saartaa gawskaa la saaraa waa la cunaa gaajaday goysa waa la kaydsa in cilada ayada laga helo ee wax dhiba malibu raba inuu ku yihahdo taa waa la fahmay sooma wax dhiba male taa iyada haye oo markaa haddana waatana meesha dhib ku jiro taa macnaha in la fiiriyo dhex dhiba male macnaha isaga laakiin mushkiladu meeshay ku jirtaa waa halkan oo waa yuqaasu marka looga qiyaas qaata calayhi dushiisa weeye hayru asiga qeyrkiisa looga sii qiyaas qaata macnihii beriiska ku jiro madcuunkaa oo la istimaaday inaan digirta ka raadinno oo haddana uga sii qiyaas qaadano digirta asaga uga sii qiyaas qaadano waa bannaan tahay shidaadu saasu maray weliba hadalkiisa waxaa ka muuqata falaa khilaafa marka dee khilaafkaa sax maaha khilaafka saxma in la yihah falaa khilaafa in la yidhaahdo aniga waxay wadaad aad bay u radiyeen shiiraasi qowlkiisa falaa khilaaf waxay dhaahdaan masale intaas maxaa leeyahay jamhuur baaba qabta laleeyahay inuu yidhaahdo diidan baan leeyahay jamhuur baa diidan cafwan jamhuur baa diidan laleeyahay oo le ma banaana leanna waxay kuleeyahay jamhuurka waa tatwiil markaadna leedahay digirta waxaan uga qiyaas qaadanaya beriiska oo ciladii rabanimadaa laga helay maadna tiraahda digirta waxaan uga qiyaas qaadanaya burka burka intaad ka dhigto asal meel fadhiyo saa u qotoma hee beriiska agga ka soo geli oo digirta agga soo geli oo yaanyo agga ka soo geli oo galey agga ka soo geli oo yariira agga ka soo geli eh, meeqa wadaan gelin boqol wada soo geli bay dee warka ma garade maxaad maxay dee noo dheeraynaysa oo leedahan halkaa waxaa yaalla burko halkaana beriis baa ilahay halkaana digir baa taalhay halkaana yaryaray baa taala xaggana maxaa taalla salbugtaa taala waa meeqa way hashee intaasaa midoo mid maxaa leeyahay kana kana wasi qaada kana kana ka asal ka dhiga haddana kana asal maxaa shaqaydan waa tira badan waana walba waa sax haadaa tatwiil wey laa faa'ida fiih wey wasaa'idoo dhan goob burka asal ka dhigo wax alla wixii riba ay gashood aragto madcuumana hee burkoo celiyo bariiska farac ka dhig geleyda farac ka dhig yaryareeda farac ka dhig digirta farac ka dhig salbugtada farac ka dhig wax alla wixii la cuno e halkaas maaa ku aroori kurtigooda lakin ayaga mid mid kale asal hawa dhigo warkaa soo ma cadda taas wey wa laga hadlahaya marka marka meeshaa inuu yihahday dhaheen laa khilaafa inuu yiraahdo waxaydan sax ma aha aniga lakin markaa aad u fiirfiiriyey waxaan is iri shidaas meesha hadda uu leeyahay falaa khilaafa in lagu xambaaro hadalkiisa lagu awila ayaa fiican oo is macnaha beriiska ku jira tusaanabariiska faracba soomaa macnaha beriiska ku jira waa la istinbaadi karaa oo cil ahaan waa loo istinbaadi karaa waana la fiirin karaa tusaale ahaan digirtoo kale gelleydo kale waa laga fiirin karaa laakiin iyaas oo taa macnaha hadda ijmac ulamo macnaha ulamo taana iyad waa la ogolya macnaha beniska ku jira un madcuum ahaa meel kale laga helaayo la fiirin kartaa lafteeda khilaaf kuma jira waa saxw halka haddii lagu awel kalaamkiisu sax buu noqonaya laakiin meesha khilaafku ka dhalay waxaa weeye waa yuqaasu maxaa la yihahdaa calayhi hayru halkaasa qiyaas uma khilaaf kasoo boodaya taasaa marka laisku qabanaya tana marka khilaaf ku jiraay taa hore kuma jiro waa la awili karaa lakin wadaada waxay leeyihin waxoo dhan hadalkiisu hadal sax ma aha bay leeyihiin oo inuu saa yihaha ma sugna yihahda khilaaf kuma jiro waa hadal baatila ama ma abata biqiyaas ku sugnaaday calaa ayri looga qiyaas qaatay u falaa khilaafa wax khilaafu ma jiro weeye waa haddii ciladii macnaha laga hadlaayo haddii aad leedahay culmada isku khilaafsanaa waa baatil mid ayadaw annahu asagu yajuusu inay banaan tahay an yustanbada in la istinbaadoo lagala soo baxo minhu kaa in lagala soo baxo eh, maxaa asal awal marka hore faraca haddana asalka aan ka dhigayno macnan in macnihii cilo lagala soo baxa ladii kaasoo habata uu ku sugnaaya bihi ebisabi ku sugnaa in lala soo baxo wax dhiba male weeye oo wa yuqaasa calayhi marka loo qiyaas qaato hayruhu ayrkiisna loo qiyaas qaato ayb hadda wuxuu ku uri waa hal yajuusu ma banaan tahay weeye taa waa markii macnuu isku mid ahay la soco macnuhu markuu mutaxid aha oo hore muxuu ku leeyahay annahu yajuusu an yustamata minhu macna macnaha in laga soo baxo macnuhu waa isleeyahay dumc iyo ucme beriiska waxaa laga helay cilo la yihaaho cilatu ucmi laga baa laga helay digirtana waa laga helay hadda wuxuu rabaa inuu ku yihahdo cilo aan ucmiga ahayn ma loo qaystaa ma laga raadin karaa bariiska laftiisa asalkaa tibkaada wuxuu hal yajuus ma banaanta an yustanbada in lagala soo baxo minhu midkaan maxaa leeyaha markii hore farac ahaa laakiin hadda asalka aan ka dhignay e macnan in lagala soo baxo oo kayr almacnaa macnihii kayrkiisa wey oon ahayn weye alladii macnahaasoo qiisa la qiyaas qaatay biha asagaba calaa hayri cidka loo qiyaas qaato ma banaan tahay bariiska cilaa ku jirtay oo ucmi ahayd oo burkii asagaan isku waafajinay ciladaa iyada ahaydoo ku jirtay baan digir uga qiyaas qaadano asaga ku dhisnay wey ciladii ucmiga ahayd aan ahayn ma ku dhisi karnaa wey haddana oo tusaale ahaan ciladii beriiska ku jiroo ucmiga marka uga qiyaas qaada intaan ka wareegsano beriiska cid kale ma isku waafajin karnaa kownuhu beriisku yahay makiil oo maxaa la la beego ucmiga de waa ka wareegi la soco ucmiga marka hore isku waajiyey isaga marka isku waafajiyey haddana isaga diirta isku waafajiyey waan ka wareegay beriiskiiba haddana waxaan ka dhiilaan macno la yihaahda hee muxuu yahay kownuhu uu yahay makiin yahay baan rabaa inaan wax wal isku waafajiyo taa ma banaan tahay taa ma banaana wey waa bail midda ayada tan waa ka sii daciifsanta midda ayada waa ka sii daciifsanta waa ka sii daciifsanta wuxuu kula markaas waa yuqaasu looga qiyaas qaato calayhi isaga dusa looga qiyaas qaato ayru hayru hayrki looga qiyaas qaato cid kale looga sii qiyaasa mitalka ku cadaan doontaa marka taa ma banaan tahay wey milu tusaalaha fiir sida ku yiri tusaalahay ku cadaanaysaa an yuqaasa waa in la qaato la qiyaas qaato alarzu burkii baa waxaa la qiyaas qaatay calى lburi bur baa looga qiyaas qaatay fi riba inay gelayso wey bicilati baana lagu jamciyo weeye annahu urusku macuumun inuu yahay mid la cunahayo bur iyo bariis baan iskaga qiyaas qaadanay waxaan isku waafajinay cila la yihahdo he taa waa cadda banaanka haye uma intaas kabacdina yusqiu waa meesha qoran yusqiu nusuqa waxaa ku qoran saxiixa uma yastanbiu marka meesha iska saca uma yastanbiu marka inuu kala soo baxa weeye uma yastanbitu wuxuu kala soo baxaya min alurzi beriskii wuxuu kala soo baxaya uma yastanbitu wuxuu kala soo baxaya min alurzi ama min alarzi wuxuu kala soo baxaya oo ka dhiraandhirinaya annahu nabtun inuu cagaar iyo caws yahay nabtun inuu soo baxa yahay nabtun nabaad iyo inuu yahay buu ka dhiraandhirinaya hadda bal meshi laada fiiri shalay waxaan joognay waxaan joognay maطcuum baan joognay hadda xagee loo leexa mataqaana nabtun iyo nabaad inuu yahay uma yastanbitu istanbaad ku mashquulshe uma ystabit wuxuu kala soo baxay min alarus wuxuu kala soo istibaada kala soo baxaya annahu arusku nabtun inuu nabaad iyo caws yahay e oo maxaa leh laa yuqtacu aan laga goynayn almaau biyuhu canhu xaggiisa aan laga goynayn beriisku markuu baxahayo ciddayda beriis baxaysa aragtee biyuhu had iyo jeer waa fadhiyaan biyaha lagama go sida intaada gelley oo kale ad u waraaminaysa iyo dalaganka loo waray biyaha inta loo waraabiy laga jara maaha beriiska biyu waa fadhinahaya lagu sii oda loo qaadahaya beriiska oda loo qaadahaya beriiska soomaaliya ka bixi jirtay jawhar iyo meeshaan maxaa mugambo mugambo eh, bariis ka bixi jiray oo markii kismaail laga soo tago kabsuuma agteeda ka bixi jiray saasoo biyo waa fadhin jiray biyaa iska fadhiya biyaa iska fadhiya markaasa eh, bariiska ku yaala mar qaar ciyaalku intay maxaa lagu dhuntaan oo biyo halka ku gaara ciyaal iska dabaalanahaya marka bariiska laga jari maayo biyihi marka waxaa weeye arisku waxaa weeye waa nabaad weeye oo laa yuqtacu aan la goynayn he almaa can biyaha laga jari maayo biyaa iska dhex fadhiya haye uma intaas kabacdi waan ogaana cilada iyada oo inuu biyuhu ay dhex fadhiyo dhex fadhiyo laga goynin yaa rabnaa nabaad kale waa qiyaas qaadan shalay ciladii ahayd tucmiga ahaydna ka leexanay hadda loo soco meel kalea loo bayra uma intaga yuqaas waxaa looga qiyaasnaa caleyhi asaga annaylufar naylufar qaar kutubta waxay qorahayaan maxaa la meeshan maxaa la yidhaahdaa naylufarka hadda ay qorahayaan laamkay hormarinayaan aduu qaabo kale kala duduwan ayay u hormariyaan lakin hadda si aan nooqa nagu soconayna uma intaas ka bacdi yuqaas waxaa looga qiyaasnaa caleyhi dushiisa annaylufara waa loo qiyaas qaadana naylufar marka waa nabaad sidaad wadaadku xarakayna ujeedaa nabtun filmaai raakida nabtun maaa filmiyahi raakida biyaha fadhigu ka soo baxa lahun aslun maxaa la yihahdaa kaljuzar buu leeyahay asal weyn buu leeyahay saa qamlasoo biyaha gala ayuu le kabacdi waxaa laga gurtaa caleen iyo ubax iyo mayra maxaa leeya qaali ah iyo maxaa leeya laamo ayaa laga jirtaa la gado oo waxyaala laga sameeyo waxyaala laga sameeyo daawo iyo barafuun iyo cadar iyo waxyaala laga sameyo guryaha lagu baxsa laga waxeeya waa la kiileeya waa la miisaamaa sidii bariiskii asaga marka lasaga qiyaas qaadan kara ilaa asaga nabaad waxaa biya dhex fadhiya waxbaa laga soo gurtaa oo la miisaamaa bariiskuna wuxuu ahaa hee nabaad biyo ka dhex baxa waxbaa laga soo gurtay oo masegawoy masaga qiyaas qaadan kara oo ma dhahayna nayluufarkan waxaa gelaya hee ribaa gelaysa qiyaasan e cala alursi oo xaggay iska waafajinaysaa kownuu mushaabahay ka dhexayso oo biyo labaduba ay ku dhex koraan oo ku dhex baxaan marka maxaa de cilladu maxay tahay cilla hadda ma jirto lakin waxay leeyihin shiraas wuxuu leeyahy waxay ka wadaan waxaa ka dhaxaysa qiyaaskii la ohan jiray qiyaasu shabah wey suuro guud kan waa geel kanna waa geri way isu eg yihiin hilibkooda looda cuni karaa soo suuro laysama waxayn kanu waa gorayo waa dheertay waa luqun dheertay waa dheerdheertay kana waa geel hilibkiisa waa la cuni karaa waysadana waa jebinaya marka maxaa hadda laysku waafajiye suuro guud tii baa wax laga hadlay marka suuraha guud wey lakin qiyaas cilo iyo ma jirto taasu fiihi wajhaan buke laba waji baa ku jirta annaga asxaabu shaaficiya haddaan nahay laba waji baan leenahay min asxaabina waxaa ka mid a ah man qaala yiri yajuusu hawsha waa banaan tahay oo min asxaabina waxaa ka mid man qaala yidhi laa yajuusu ma banaana wa huwa qowl abilxasan alkharqi weeye waqad nasartu waan u gargaaro waa u hiiliyey buu yidhi fi tafsiiri kitaabka tafsiire leeda waa ugu hiiliyey buu yidhi jawaazi dalika hawsha inay bannaan tahay in laysaga qiyaas qaadan karo oo qiyaasu shabah lagu socodsiiyo waa bannaan tahay baan u gargaaro u hiiliyey adilo ku farisiiyeybu laakiin hadda maxaad haysaa taas waa hor hadda maxaad hashiraaso waladii midkii yasax asaxayo cinda aniga alaan hadda kitaabkan qoraayo e annahu laa yajuusu qiyaaskan ma bannaano qiyaaska noocaasa oo maxaa la yihaha eh, qiyaashabah la waxaynayo ma banaana buu ku yihi lannahu maxaa yeelay u fiirsa daliilku waa lannahu ihbaatu xukmin xukun waa inaad sugto fi lfarc farcaad ku sugto oo farc waa kee waa nayrufarkaada la soco bigayri cilatin asli asalka ciladiis mid ah inaad ku sugayso wey lannahu asalka ciladiisu maxay ahayd aطucm bay ahayd la soco طucm bay ahayd marka wax kale yaad uga qiyaas qaadanaysaa haddaad markii hore beriiska isku waafajin lahayd iyo iyo burka kownu nabaat u yahay he kanana waad wasi iyaas aadan lahayd hawsh waa socon lahayd soo maa laakiin marka waa umaad iska iyaas qaadatay haddana briiski intaad nucmiga u gambisay ayaad nabaad biyo ka dhexba haddana noogu soo xirtay xagee marka waxaan u wadaa لأنه iثباaت حكم في فرع lagu sugo oo naylufarka بغayri cilaة الأصل oo maa ursigii ah aruski bariiskii ah وذalika ka asagana ana aa hawsha waxay ku dhacda ana cilaة الأصل asalka ciladiisu oo maxay ahayd urskii hadda la soco waxay hiya طucmu bay ahayd in wax la cunay ahayd in wax la cuno u gowska la saarayd famataa waktigii iyo qisna aan qiyaas qaadano annaylufara aan qiyaas qaadano caleyh dusha uga qiyaas qaadano bimaa dakarnaahu wixi aan sheegno bimaa dakarnaa maxay ahayd nabaat iyo nabaat biyo ka dhex baxayn ahayd nabaatun laa yuطcamu ma nabaatun laa yuطcamu ma inaan isaga qiyaas qaadanay he radadna waan celinay oo waan naqnay buu ku yidhi alfarca farci oo naylufarka waa naqnay ila alasli asalkii baan u celinay bigayri cilatin cila la-aan baan u celinay wax isku waafajino cilaa ma jira ucmi bay haddana adigu namaad bay ka dhexbaad sugu celisay marka waxba kama jiraan taa buku wahaada laa yajuusu cilaan asalkii ku jirin he inaad hadda tiraa shayga shaygaan ku waafajinaya kula xidhaayo fiilan iskula xidhaaya ma banaana lagaana yeeli maayo warkaas waana saxo wixii faslun wa maa lam yahbut waxaan sugnaanin e amaa ma asal wey wa amaa ee asal wey lam yahbut aan sugnaanin min alusuuli usuusha baxadi hadi uruq uruqdaas saddexda aan soo maray uruqda maay ahayd uruqda maay ahayd alkitaab wasunna walijmac wey bay ahayd weeye ama haddii madhabku isagoo ku socday lagu socdo oo ah shay qiyaas ku sugnaa markii hore oo farac ah in asal laga dhigo xataa lagu daro ama maa lam yahbut waxaan ku sugnaanin min alusuuli usuusha ah biaxadi hadi uruq uruqda ayadaan soo sheego maxay ahayd waxay asal ku sugnaaday nas asal ku sugnaaday ijmac asal ku sugnaaday cala alqiyaas si madhabkiisa haddaan raacno aw kaana ahaaday ad abta mid ku sugnaaday usuusha uu ku sugnaada uma nusikha waa la naskhay weeye falaa yajuusu ma banaano alqiyaasu calayhi in wa ma banaano war asal aan ku sugnaanin nas ama ijmaac ama maxaa marka hore qiyaas aan ku sugnaanin e amaba int marka hore aayad quraan xadiis uu ku sugnaaye la nasakhay nas mansuuka ma loo qiyaas qaadan karaa maya ba ku irshidaas falaa yajuusu alqiyaasu calayh maxaa dhacay liana alfarca farca oo masalada cusub hadda u raadinayna daliilka inamaa yahbut wuxuu ku sugnaanayaa bicaslin haabitin asl sugan wey oon mansuuq ahayn aayad baad nasakhay xadiid nasakhay haddaad tira waxu qiyaas qaadanay waxaan ku leenahay oo walaalla meeshan aad wax dhigaysaba ayadaaba la tirtiro la baabiye waxba ma yaalaan naskan waaba la tirtir xukmi marka agad uga qiyaas qaadanaysaa wey lianna alfarca inamaa yahbutu wuxuu ku sugnaadaa weeye biaslin haabitin asal sugan oo aayad qur'aan iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas madhabkiisa haddaan ku soconno iyo culimo kaleba culimo kalena waa de waa qabaanay yani uu ku sugnaa wax loo qiyaas qaataa wey faida kaana alu asalku haduu yahay aan rabna uga qiyaas qaadano ayra haabitin midaan sugnayn haduuba yahayba mid sugan ayrka haduu yahay lam yejus ma banaana ihbaat farc arc in la sugo min jihatihi asaga dhinaciisa jihadiisa dhinaciisa in laga soo qiyaas oo tiraado farc baan ku qabanahaya laa yajuus weeye an waa bail warkaa asaga marka aruntiis weeye faida kaana alu ayra haabit alu ayr haabit haduu yahay ayad qran xadiis ijmac usan ku sugnayn iyo qiyaas toona lam yejus ma banaana isbaat اfarc farc in la sugo min jihatihi min naaxiyatihi dhinaciisa in laga sugo oo lihi waxbaan uga qiyaas qaadanaya laa yajuus ma banaano weeye hada bilahi towfiiq sal اllah waslm calى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin